alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu ala muxamedi wala ali muxamed wa salama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray baabkii ku saabsanaa baabu nahyi can altatayur ah, laba su'aalood baa la soo celiyey saa maqlayseen su'aali waxay ku saabsan tahay laa cadwa xadiidkan abu hurayra soo wariyey cidda soo warisay waxaa ka mida kolley abu hurayra innaga waxaynoo qoran yani laba xadiisoo kale midna ana soo warinaayo midna ibnu cumar soo warinaayo yani xadiisku wuxuu sheegayaa xadiiska abu hurayra inuu markii hore abu hurayra xadiiska u wariyey iyadoo laa cadwaa ku jirto haddana markaa yani macno laga fahmaayo inuu xanuunku markaa gudbo biidn illaah haddana ay la socoto laa yuuridu mumridun calaa musixin marka intaa yani yuu ku gaabsan jiray oo laa cadwa waa ka tegey dabeedna waxa laa cadwa waad noo sheegtay dabeedna wuxuuhi maya culammadu waxay ku xambaareen inuu ilaawey baabu man xaddasa wa nasiya baab la yidhahdaa jiraa yacnii ninkii xadiis ka warramay dabeedna markaa xadiiska ilaawey wayna dhacdaa nasiya aadamu fa nasiya durriyatu sida xadiisba ku soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi aadam baa ilaawey tafiirtiisuna waxba ilaaweyn marka xadiiska waxba yeeli mayso ilowshiyaha uu saxaabigii soo wariyey ilaawey weliba dee waxaa raacda inay saxaabo kale la warisay marka idan eh, wuxuu noqonayaa xadiisku inuu sugan yahay waayo saxaabo badan oo kala duwan baa soo warisay haddana marka xadiisu anas iyo xadiisu ibnu cumar oo labadaba laacadwaa ku sugantay waa hayna marka keligii ma soo warin xataa hadduu keligii soo warin lahaana ilow shiha uu ilaawo abu hurayra waxba yeeli mayse waxaa mashhuura kollay culammada badankoodu inay u qaybiyaan eh, ruuxa xadiis ka warramay dabeedna markaa ilaawa inuu si cad u inkiro oo yidhaahdo kaagama warramin ama kuuma sheegin ama been baad iga sheegtay iyo inaanu si cad u inkirina uu yidhaahdo anigu ma garanaayo laa adkuru ma xasuusto markaa jumhuurku saasay u kala farqiyaan markaase waxay yidhahdeen xadiiska waa la aqbalayaa haddii aanu si cad u nafiyin ee uu yidhaahdo ma xasuusto iyo wax la mida ah. laakiin hadduu si cad u diido u nafiyo yada xadiiska markaa lama qaadanayo jumhuurka kollay saas ayay maraan laakiin taa lafteeda culammada muxadisiinta qaarkood waxay maraan inaan labada masale farqi kale lahayn oo hadduu si cad u inkiro iyo haddaanu si cad u inkirin marba cidda ka warinaysa hadday siqo tahay warkiisaa la aqbalaya lianna almuhbita muqadamun cala annaafi waayo ka sugaya laga hormarinaya ka nafinaya ka sugaya ayaa laga hormarinayaa sida qaacidaduba ay tahay ka nafinaya waana madhabu shaykhayn waana sida bukhaari iyo muslim iyo ay marka qabeen a'immo kale ay qabeen taasi waa haddii marka weliba uu la tafarudo keligii uu soo wariyo si cadna u inkiro baa khilaafka noocaasi marka ku sugan yahay saas aawadeed waxaa markaa saxiixyada loogu soo wariyey axaadiista qaarkoodoo ruwaaddii laga wariyey ay si cad u inkireen saas aawadeed culammadu waxay yidhaahdeen madhabka bukhaari iyo muslim waa in labada masale in la kala farqinayn ee marlayba haddii cid fiqii ka sheegto in la aqbalaayo walow si cadba ha u inkiro raawigii laga wariyey ka ka wariyey hadduu markaa yahay mid jasminaya oo hiqa ah warkiisu wuxuu noqonayaa maqbuul ayuu noqonaya haddana dee waxa weeyaan marka saxaabo kaleba la warisay idan laa ishkaal su-aasha kale waxay ku saabsan tahay xadiiska aynu sheegnay wain kaana shu'mu fii shayin fa fi ddaari waalmar'ati waalfaras waxaanu weynagii sheegnay siiqo ikhbaari inay jirto ashu'mu fi halaa ya fi daari waalmar'ati waalfaras markaa su'aashu waxay ku saabsan tahay inama ashu'mu fii halaa riwaayadaasaa tilmaamaysa shumigu wuxuu ku sugan yaho qura saddexdaas calaa kulli xaal innamadu waxay kordhinaysaa un ashyaada kale in tan lagaga gaar yeelayo oo yacni markaa tan ay ku sii badan taha laga tilmaamaya yacni waxa weeye waa ashyaa qofkii la musaaxib ah waa ashyaa qofkii wehelinaysa guriga uu deggan yahay iyo oorida uu qabo iyo yacni faraska rakuubkiisa iyo ashyaada noocaasi waa ashyaa qofkii markaysaga markaa uu laasimayo marka sidaas aawadee haddii dhibi ay kaga timaado dee waa dhib markaysa markaa waxaan yacni markaa badan oo wakhtigeedu markaysaga uu iska badan karo saasaa loo soo gaaryeelaya sidaas ayaa loo soo gaar yeelay waxyaalo kaloo dhibaatooyin dee kolle yeelan karaa waa jiraan ama cidhiili ama wax la mida laakiin waxaa laga tilmaamayaa yacni haaliban yacni saddexdan baa usii badan baa laga tilmaamaya inkastoo culamada qaarkood ay markaa yidhaahdeen yacni waxaa laga tilmaamayaa waaqic ahaan dadku markaa inay yacni markaa dhibsadaan laakiin la isbaatinayo ma aha bacdu ahlilcilmi oo wejigaa maraynaa waa jiraan xadiiska kun iyo lix boqol iyo shan iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo toban wa can buraydata radia allaahu canh abu daawuud wuxuu ka wariyey burayda ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nebigu kaana laa yatatayar inuu ahaan jiray midaan waxba baasaysan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxba ma baasaysan jirin rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey sheekh albaani laftiisuna waa saxiixiyey marka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa sayid almutawakkiliin cid allah tala saarata ka ugu mudan ayuu ahaa uguna tawakulka badan saas aawadeed tatayur waa ka fogaa waxba ma baasaysan jirin marka dayasho nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu dayanaayo hadyigiisi la raacayo waa in tatayurkiiyo baasaysiga la iska daayaa allahna la tala saartaa allahna la tala saarta waayahay wax baasaysiya qofka hadduu qalbigiisa ku soo dhaco yacni markaa dikriga ha yidhaahdo oo yacni markaa ha yidhaahdo allahuma laa tayra ilaa tayruka walaa khayra ilaa khayruka walaa ilaaha khayruka walaa xawla walaa quwata ila bik yacni hana ku socdo markaa yaanu uga baaqan werwerka iyo baqdinta imbela kaga timaado ama dhibaata kaga dhacdana taasna ha iska dhaafo allah ha tala saarto waatii xadiiskii tilmaamaya atiyaratu shirkun atiyaratu shirkun wamaa mina ila walaakina allaha yudhibhu bitawakul yacnii tiyarada ama baasaysigu waa nooc shirki ah waa nooc shirki ah tiyaradu axadna nagama mid ahaa mooyaane inuu qalbigiisa ku soo dhacaayo shay tatayuri cala sabiil khawaatir inuugu soo dhacaayo laakiin allah baa wuxuu ku tegsiinayaa tawakul iyo tala saarad allah la tala saaranayo agsarka culammadu waxay yidhaahdaan qadarkaa dambe waa mawquuf waa mudraj wamaa mina ila walaakina allaha yudhibu bitawakul waa min kalaami cabdillaahi bni mascuud cabdullahi bni mascuud hadalkiisii weeyaan bay yidhaahdeen a'immo badan oo muxadisiina ayaa wejigaa maray maxaanay ku cilleeyeen oo yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam wax tatayuri inuu ku soo dhacaa yacni iyadu markaa ma suuroobayso saas aawadeed yacni cabdullahi bin mascuud inta dambe inuu yidhi baa lagu xambaaraya sidaas ayaa markaa lagu xambaaraya bay yidhahdeen aimo badan ayaa wejigaa maray culamada qaarkood oo markaa kollay marfuuc ka wada dhigay waa jiraan oo yidhi waxa weeye hadday waswase iyo khawaatir tahay dee shirki ma aha bale qofka wax loo qabanayaba ma aha in allaha tajaawaza liummatii cama xadasat bihi anfusuha maa lam tatakalam bihi aw tacmal sida xadiiska saxiixaynku sheegaayo ilaahay ummaddayda wuxuu u dhaafay waxay nafaheedu ugu sheekeeyaan ama ummaddu waxay nafaha ugu sheekayso anfusuhaa iyo anfusahaaba labadaba loo xarakeeya intaynay ku hadlin ama aynay samayn yacni xadiisu nafsigu looma qabanayo dadka marka dee waxay culammada qaarkood yidhaahdeen maadaama ayna dembiba ahayn iska daa shirki inay ee khawaatirtaasi yacni dembiba aynay ahayn xataa dembi sagiiro ah ya yacni waxaway iska khawaatir iyo waswase ay tahay dee waa dhici kartaa cid wanaagsan oo faadila ah inay ku soo dhacdo waa suuroobi kartaa marka waxa weeye shay laasim ka dhigaya inuu la yidhaahdo ilaaba ilaa inta dambe waa mudraj ma ah bay culammada qaarkood yidhahdeen waayahay yahay laakiin aksarka culammadu sida horay u badan yihiin kaana laa yatatayar xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can curwata bni caamirin radia allaahu canhu qaala dukirat itiyaratu cinda rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam curwat bnu caamir waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi dukirat itiyaratu baasaysiga ayaa la sheegay cinda rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay agtiisa ayaa lagu soo qaaday oo lagu sheegay faqaala wuxuu ihi rasuulku sala allahu aleyh wasalam axsanuha alfa'lu waxa ugu wanaagsan alfaalu kelmadda wanaagsan baa ugu wanaagsan alloo wax markaa yacani la yidhaahdo wax walba khayr insha allahu khayr bay noqonaysaa walaa taruddu muslima walaa taruddu celin mayso oo baajin mayso ay hiya diyaradu musliman qof muslima wuxuu doonayay kama celinayso kama baajinayso yacni yaynay ka celinin waa nafyun yuraadu bihi annahyu waa nafyi nahyi looga jeedo weeyaan amaba la yidhaahdo waa nahyi qummanoo yacni marka xarakada godaalku waa lilitbaac waa xarakatu itbaac la yidhahdo waayahay walaa taruddu celin mayso yacni yaynay celinin yayna celinin baa loo jeedaa musliman qof muslima yaynay ka celin oo ka baajin wuxuu doonaayey faidaa ra'aa axadukum maa yakrah faidaa ra'aa markuu arko axadukum midkiin maa yakrahu wuxuu nacaayo falyaqul ha yidhaahdo allaahumma ayaa allaahu allahow laa ya'ti bilxasanaati ila ant laa ya'ti allaahumma waxay la macno tahay yaa allaahu miimku marka wuxuu ciwad ka yahay yaadii xarfunidaaguu ciwad ka yahay saas aawadeed lama kulmiyo yallaahumma lama yidhaahdo allahumma ilaa inay gabay ku timaado mooyaane laa yujmacu bayna almucawadi waalmucawadi canhum allaahumma allahow laa ya'ti bilxasanaati ila ant laa yaati lama imanayo ma keenaayo bilxasanaati wanaagyada ilaa anta adiga mooyaane cid kale keeni mayso walaa yadfacu ma celinayso ma baajinayso asayi'aati xumaanaha ma celinayso ilaa anta adiga mooyaane cid kale celin mayso walaa yadfacu sayi'aati axadun ilaa anta laa ya'tii bilxasanaati axadun ilaa anta axad ba markaa la qadaraya yacnii cidnaba keeni mayso adiga mooyaane walaa xawla walaa quwata ila bik walaa xawla yacni xeeladii nooma sugnaan walaa quwata tamar iyo awoodina nooma sugnaan aanu wax ku samayno ama wax ku diidno ee dhaqdhaqaaq ama markaa xasilooni ilaa bika adiga kaalmadaada mooyaane si kale yacni wax tamar iyo wax markaa taagi toonna nooma sugnaan aanu wax ku qabanno waxaad nugu kaalmayso keliya uun baannu qaban karaa xadiisun saxiixun waa xadiis saxiixa rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey ahlucilmiga qaarkood xadiiskan waa daciifiyeen alimaamu nawowi xadiiska waa saxiixiyey laakiin yacnii culammada qaarkood way daciifiyeen xadiiska tasxiif qadiimina waa ku dhacayn masaadirta asalka ah qaarkood waxay ugu timi sida ibnu sunni oo kale can cuqbat ibni caamir an xadiiska laga warinaayo cuqbat ibnu caamir ayuu u sheegay yacnii eh, kutubaha qaarkoodna waa ka sii qaateen oo masaadirka asliga aan ahayn can cuqbat ibni caamir inay u sheegeen saxduna waxay tahay xadiidka in cidda soo warisay cuqbat ibnu caamir aanu ahayne uu yahay curwat ibni caamir curwata ibni caamir inuu yahay curwata ibni caamirna saxaabi ma aha waa taabici saas aawadeed wuxuu markaa noqonayaa xadiisku markaa mursalu taabiciyin buu noqonayaa sida ay a'immo badani nasgareeyeen oo xaafidulciraaqi iyo mizi iyo dahabi iyo kayrkoodba ka mid yihiin saas aawadeed sheekh albaani xadiiska waa daciifinaya laba ciluu ku daciifinayaa mid waxay tahay waa mursalu taabiciyin sida a'immadaasiba ay sheegeen waa midda labaade xabiib ibn abi saabit baa ku jira waa irsaal badan yahay xadiiskana waa cancaneeyey marka halkaana yacni inqitaac baa ka iman kara saas aawadeed xadiiskani waxa weeye saxiixu waxay tahay inuu daciif yahay a'immadaasna waa sheegeen inuu markaa dee mursalu taabiciyin inuu yahay mursalu taabiciyin alxaafid alciraaqi iyo xaafid aldahabi iyo xaafid almizi iyo yacni xufaad kaleba saasay sheegeen markaa saas aawadeed waa daciif ulisnaad labada dikri waxaa labada waxaa asax ah xagga sixada u dhow dikriga kale allaahumma laa tayra ilaa tayruka walaa khayra ilaa khayruka walaa ilaaha khayruk daka asaxu min hada yani aqrabu ila asixa baabka saddex boqol iyo shan baabu taxriimi taswiiri alxayawaani fii bisaatin aw xajarin aw thawbin aw dirhamin aw mikhadatin ama makhadatin aw diinaarin aw wisaadatin wagayri dalik baabu taxriimi taswiiri alxayawaan noole in la sawiraa inay xaaraan tahay buu u baab yahay nool in la sawiro inay xaaraan tahay buu u baab fii bisaatin yacni shay la kala bixiyo sida mare oo kale la kala bixiyo ama yacni markaa la goglo in lagu sawiraa inay xaaraan tahay aw xajarin ama dhagax in lagu sawiraa inay xaaraan tahay shay nool aw thawbin ama mare in lagu sawiraa inay xaaraan tahay shay nool aw dirhamin eh, ama dirham in lagu sawiraa inay xaaraan tahay yacni lacag oo kale aw mikhaddatin ama makhadatin labadaba u sheegeen miimka la kordhigo ama la hoos dhigo barkimo in lagu sawiraa inay xaaraan tahay aw dinaarin ama diinaar in lagu sawiraa inay xaaraan tahay yacnii dirham iyo diinaar labaduba lacagay ahaayeen laakiin dirhamkuna wuxuu ka samaysnaa fido diinaarkuna wuxuu ka samaysnaa dahab ayuu ka samaysnaa aw wisaadatin ama barkimo in lagu sawiraa inay xaaraan tahay wa hayri daalika iyo ashyaada kale la midka yacnii intaa iyo waxaan ahaynba shay xayawaanoo nool in la sawiraa meel kastaba ha lagu sawira inay xaaraan tahay wa taxriimi ittikhaadi suwari fii xaa'idin wa saqfin wa sitrin wa cimaamatin wa thawbin wa naxwiha sawirra in la yeeshaa inay xaaraan tahay oo lagu samaystaa sawirro fii xaa'itin gidaar wa saqfin iyo saqaf waa guriga xaggiisan sare ee weliba soo xigtaa xagga dhulka soo xigta xagga sare ee xagga cirka xigta satxi baa la yidhaahdaa xagga hoosteenna soo xigtana markaynu ku guda jirro guriga waxa la yidhahda saqfi baa la yidhahdaa wa taxriim ittikhaadi suwari sawirro in la yeesho inay xaaraan tahay oo lagu samaystaa fii xaa'idin gidaar iyo wasaqfin saqaf iyo wa sitrin astur iyo wa cimaamad iyo wa thawbin mare iyo wanaxwihi ashyaada la midka waalamri biitlaafi suura iyo amarka la amraayo ayuu u baab yahay in sawirrada la baabi'iyo oo markaa la jeexjeexo ama la burburiyo baabkan dheer sheikhu wuxuu u baabaystay inaan wax nool la sawirin sawirradoodana la haysanin lana baabi'iyo waxa nool baa la diidayaa sawirka la sawirayo alxayawaan buu ku qayday taswiiri alxayawaan haddaan shayga la sawirayaa noolayn oo wax noololigasho aanu ahayn sida dhir ama dhagxan iyo wax la mida uu yahay iyo guryo aan marka waxaweye dad iyo wax nooli ka muuqan waxba dhibi kuma sugno laakiin sawiradii waxa nool in la sawiro waa la diidayaa sawirka in la haystana waa la diidayaa xadiiska kun iyo lix boqol iyo toddobiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo labiyo toban can ibni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal ina aladiina yasnacuuna hadihi suwara yucadabuuna yowma alqiyaama nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ina aladiina kuwa yasnacuuna samaynayey haadihi suwara sawiradan samaynaayey yucadabuuna waa la cadaabayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame waa la cadaabayaa yuqaalu lahum waxaa lagu yidhaahdaa axyuu maa khalaqtum nooleeya maa khalaqtum wixii aa abuurteen yacni waxaa samayseen ee suuradda abuurka ah ku shabbahdeen yacni wax shabah kuleh wixii noolaa ee allah abuuray waxa shabaha kuleh aad samayseen yacni nooleeya nolol geliya yacnii sawirkiinnana aad samayseen sawirka nooleeya muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahin bukhari iyo muslim baa isku waafaqay maa khalaqtum waxaa laga tilmaamayaa oo wixii ay sawireen ee khalqigii ilaahay wax markaa shabbahaya oo muuqaal ahaan u eg inay markaas sameeyeen ama dhoobdhoobeen taasaa waxaa la odhanayaa nolol geliya oo nooleeya baabu takliif maahee waa cuquubo lagu ciqaabaayo waa ciqaab lagu ciqaabaayo wiy ma noolayn karaan laakiin dirista sidaa lagu diraayo la amraayo waxay tahay in lagu dhibayo ila nolol ma gelin karaane ka waa cuquuba xadiiska kun iyo lix boqol iyo sideed iyo sideetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo saddexiyo toban wa can caaishata radia allahu canha qaalat qadima rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam min safar caaisha waxay tidhi radia allahu canha wa ardaaha rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam baa yimi oo safar ama socdaal ka yimi waqad satartu sahwatan lii biqiraamin fiihi tamaasiil wuxuu yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam walxaal qad satartu aan ku asturay sahwatan lii yacni meel marka waxa weeye bannaan oo daaqadoo kale oo guriga ah ayaan waxaan ku asturay biqiraamin daah baan ku asturay daah biqiraamin daah baan ku asturay fiihi tamaasiil sawirra ay ku sugan yihiin sahwada waxaa la yidhaahdaa waa daaqadda markaysaga weeye ama waa guriga qayb hore haddii loo yeelo qaybtaa hore oo kale yacni marka taana waa lagu fasiray sahwada yacni gurigii marka in kaleo ka horrayso oo markiisa markaa guri yar oo kale ah in daaha loo yeelay falamaa ra'aahu rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam markuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu arkay yacni daahan lagu asturay meeshan daaqadda ah ee sawirradu ku sugan yihiin daahan sawirradu ku sugan yihiin lagu asturay meeshan daaqadda ah talawana wajhuhu nabiga calayhi salaatu wasalaam wejigiisu waa isbedelay waa midabeeyey yacni waa isbedelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa wejigiisu muraayad oo kale markuu faraxsan yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wejigiisu waa nuuri jiray waa werweri jiray waa werweri jiray muraayadoo kaleu ahaa shay hadduu karaahiyeysto nebigu calayhi salaatu wasalaam wejigiisa ka muuqan jirtay wejigiisa ayay ka muuqan jirtay tarawana wejhu wejigiisii baa isbeddelay karaaho u karaahiyaysanaya daraaddeed wa qaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishaay ashaddu annaasi cadaaban cinda allaahi yowma alqiyaamati alladiina yudaahuuna bikhalqi illaah dadka waxa ugu daran cadaaban xagga cadaabka cindallaahi allah agtiisa waxa ugu daran yowma alqiyaamati maalinta qiyaame gudaheeda aladiina kuwii yudaahuuna shabbahaayey bikhalqi illaahi khalqiga ilaahay shabbahaayey bimacnaa wax u eg khalqiga ilaahay ayay sawirayaan marka khalqigii ilaahay bay doonayaan inay matalaan wax u muuqaal eg ay markaa sawiraan mudaahaadku waa mushaabahada daaha iyo daaha'a labadaba waa la yidhaahdaa luqa ahaan yudaahuuna iyo yudaahi'uuna labadaba waa la yidhaahdaa qaalat waxay tidhi faqatacnaahu waa googgoynay daahi fajacalnaa minhu waxaan uga yeelnay daahi wax ka mida wisaadatan barkin baan uga yeelnay aw wisaadatayni ama laba barkimood baan uga yeelnay wa shakkun min araawi muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay alqiraamu qiraamku bikasri alqaafi qaafka hoosdhigiisa xaalu ku sugan yahay huwa sitru yacni markaa shayga wax asturaya weeye ama wax lagu asturaayo ila daaha weeye assitru siin wasahwatu sahwaduna bifatxi siini siinka kordhigiisa xaalay ku sugan tahay wejiga haddii lagu socdo nuxaadda qabaa inaan mubtada waxba laga xaalayn karinna waxay noqonaysaa inaad alkaa'inatu u qadarto oo sifo qadarto oo sifadaasi ay noqonayso inay ku tacalluqayso jaarkiiyo majruur ku tacalluqayaan ta horena saasi laeg wey tadama waabu idiin geliymaa haddii waaw geli iyada ku khabar waaw haddii aan la gelin waxay noqonaysaa in dee markiisa markaas sidaas laga dhigo aynu marnay haddii waaw la geliyo ta dambe waxay noqonaysaa inay yada ku khabarto wasahwatu sahwadu bifatxi siini waxay ku sugan tahay siinka kordhigiisa siinkaasu almuhmalati aan dhibca lahayn wa hiya sahwadu asufatu takuunu bayna yaday ilbeyt waa sufada yacni markaa meesha daaradee markaa dhisan raqabadda ah takuunu bayna yaday ilbeyt ee guriga hortiisa markaa ah guriga hortiisa qaybta laga dhisaayo ee guriga ka horraysee daaradda uga dhigan ee soo marka waxa weeye haddana dee ilinka loo yeelay intaas weeye wa qiila waxaa la yidhi hiya ataaqu waa taaqadda annaafidu yacni marka dalooshee fi lxaa'iti gidaarka ku sugan xadiiskani wuxuu tilmaamayaa caaisha radia allaahu canha wa ardaaha gurigeeda meel daaqad ah inay daah ka laalaadisay ama daah ku qarisay daahaasoo sawirro ku sugan yihiin fiihi tamaasiil tamaasiisha waxaa loo jeedaa sawirraa loo jeedaa waana sawirra wax nool baa laga tilmaamay tamaasiisha marka hore asal ahaan waxaa loo isticmaalaa sawirrada harka leh ee ama dhagxanta ama looxaanta iyo wax la mida laga dhigo shay waxa weeye markay jira jurmi leh oo xajmi leh waan markaa meel laga yacni shaygii sawirkiibaa sidiisa u taagan yacni markaa ha la dhiso oo kaabad ha laga dhigo sawir ah ama yani marka waxa weeyaan yacni e, loox la qoray yani ha noqdo sidii loo qoray sawir noqday iyo wax la mida caagaguna waa la mid hadda marka waxa weeye sawirrada laga dhigay tamaasiisha asal ahaantaasaa la jiray laakiin sawiradana marka waxa waraaqaha iyo lagu samaynayo ama gidaarada yacni waxa weye waa lagu itlaaqaa tamaasiisha hadda marka taa daaha lagu sameeyey ba marka tamasiil lagu itlaaqaya waxa loo jeedaa sawiro nabigu markuu arkay calayhi salaatu wasalaam waa ka xumaaday wejigiisi waa isbeddelay caaisha markan may garanayn inuu wax ku sugan yihiinoo ay xaaraantu aynay bannaanayn may garanayn nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka cadhooday waxaa laga qaadanayaa shayga munkarka in laga cadhoodo ayaa laga qaadanaya laga xumaado waxaa kaloo laga qaadanayaa cidda samaynaysa in lagu inkiro waxaa kaloo laga qaadanaya in la wacdiyo oo markiisa markaa tarhiibka iyo tarkiibka iyo yani markaa in loo sheego wacdi yacni markaa goodiyada ku suganoo kale loo sheego iska daa keliya aan lagu odhan waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay waciidka ku sugan ashaddu nnaasi cadaaban cinda allaahi yowma alqiyaamati aladiina yudaahuuna bikhalqi illaah ya waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam akhlaq wanaaggiis waayo caaisha ma dagaalin ma caayin yacni ma karooxin ya maxaad waxaan u samaysay yacni kuma odhan yacni ruuxu haddii markaa shayga aanu garanayn oo garashawa uu sameeyo lama canaanto xukunkaa loo sheegaa canaantu waa nooc tacsiir ah waa nooc cuquubo ah saas aawadeed qofkii garanaya ee isagu hore u ogaa ee dabeedna mukhaalafada la yimi isagoo garanaya dabadeed kaasaa lacanaantaha laakiin qofku haddaanu markaa garanaynba in shaygan wax ku sugan yihiin xukunkaa loo sheegaaye lama canaanto waayo canaantu waana cuquubo ah cuquubana ma mudna mar haddaanu garanayn cuquuba ma mudna cuquuba ma mudna marka taana waxaa laga qaadanaya arrin tarbiyada ku saabsanoo yacni waxa weeye dadku waxaynay garanayn ubadkuna waa ka mide ee waa loo sheegayaa waa lagu baraarujinayaa siday taha loo tilmaamayaa laguma canaananayo laakiin qofku isagoo shaygii hore loogu sheegay oo uu garanayo hadduu mukhaalafada la yimaado markaasuu canaanta mudan yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha wuxuu la khitaabay yacni si wanaagsan magaceediibuu ugu yeedhay caa'ishatu oo si deggan buu la hadlaya ashaddu nnaasi cadaaban ila aakhirihi waxaa laga qaadanayaa fadliga caaisha markiiba waxay la timi inay arrinkii furiso oo ay sawirkii yacni meesha ka suuliso oo ay ka fujiso maradiina jeexjeexdo maradii markay jeexjeexday nebiga calayhi salaatu wasalaam barkimo uu leeyahay baa wax ka mida ay u gelisi taa waxaa la isweydiiyaa hadduu shaygu sawir wax nool lahaa barkimo in la geliyo yacni marka maxay noqonaysaa ma haddii barkimo la gelinaya waa iska bannaan yahay miya culammadu laba weji bay sheegaan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan haddii sawirku uu yahay markaa mid muhaana oo la dullaynayo oo lagu tumanayo ama la barkanayo ama la ysku taagayo ama lagu fadhiisanayo hadduu caynkaa yahay waa sawir la ihaaneeyey weeyaano ka noocaasi dhibaataba kuma sugna xadiiskanna waa ka deliishadeen xadiis kaleo ilaa raqman fii thawbinna waa ka deliishadeen ilaa raqman fii sawbin sawirka la sharfaya ee sare loo qaadaya ee markaysa markaa waxaan yani marka kaasaa la diidayaaye kan muhaankee la dulleeyey in lagu tumanayo ama markaa la barkanayo ama lagu fadhiisanayo kaasi marka waxaway cibro ma leh saas aawoodee dhibaata kuma sugna ahlucilmiga qaarkood saasay mareen waana qowl caan ah oo culamo doori ay ku tageen waxaana ugu ishkaal badan xadiiska ilaa raqman fii sawbin markii la diiday sawirada ayaa istisnaa baa soo arooray ilaa raqman fii sawbin xarar ku sugan mara ku sugan mooyaane maradaasna waxa weeye siyaaqa xadiiska sida ka muuqata waa mid markaa muhaana oo la dullaynaayo kaasi waa weji weji labaad wuxuu leeyahay maya sawirkii markaa la googooyo maradii sawirka ku sugnaa oo madaxii laga jaro oo sawirkii la dhalandilo yaa xaalka noocaasa iyadoo aanu sawirkii meesha aanu ishaysan oo madaxiina laga jaray yacnii sidaa loo googooyey qayb ka mida waa laga dhigan karaa barkimo waayo xadiis waxaa ku soo aroortay assuuratu alra'su faida qutica alra'su falaa suura lafdigaa sanadkiisa maqaal ba ku jira laakiin xadiis kale oo saxiixa ku sugan ayaa macna ahaan yacni saas laga fahmaya yacni saas laga fahmaya oo madaxa ka gooya yacni markaa hay'ata shajara ha noqdo kale mid geedoo kale la mid ee ah, madaxa ka gooya marka sawirku waa madaxa haddii madaxa laga gooyo sawir ma sawir ma jiro marka waxaa lagu xambaarayaa bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkood madaxii inay ka goysay intii kalena ay gogoysay deed qayb ka mida ah ay ka dhigtay yacni marka ay ka dhigtay barkimada ee sawirkiioo sidii isu haysta intay soo qaaday inay barkimada u gelisay maaha waana ka cadday xadiiska faqatacnaahu fajacalnaa minhu wisaada waa wax ka mid mida ah. waxaana sawirkii isagoo dhammaystiran kuma sugnaa xadiiskan ilaa raqman fii sawbinna waxaa looga jeedaa waa xararh ku sugan mare iyo wax la mida yacni marka xarar yacni mare iyo wax la mida ku suganoo aan wax nool aanu ku sugnayn yacni waxyaalo aan noolayn ama dhir ha noqoto ama ashyaa kale ha noqoto ama buura ha noqoto xaradha noocaasoo kale oo mara lagu sameeyey dee taasina wax nool haddaynay ahayn waxba dhibi kuma sugnaa marka calaa kulli xaal siduu axaadiista ku waafaqaya in loo fasiro iyo siduu axaadiista kale ku khilaafaya in loo fasiro labada waxaa awlaysan sida uu axaadiista kale ku waafaqaya in loo fasiro calaa kulli xaal yani sawirkan waa mid la googooyey markaasaas aawadeed yacni qaybtan hadda barkimada nebiga looga dhigay calayhi salaatu wasalaam waxaa laga yaabaa inay arjax tahay inaan markaa sawirkii sidiisii aan ugu sugnayn ee laga gooyey oo la dhalan dooriyey waayahay xadiiska kun iyo lix boqol iyo sagaal iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo afar iyo toban wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul kullu musawirin fi nnaar rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam mid kastoo wax sawiraa fi nnaari naarta ayuu ku sugan yahay oo bimacnaa ficilkaa naartuu ku gelayaa yujcalu lahu bikulli suuratin sawarahaa nafsun yujcalu lahu waxaa loo yeelayaa bikulli suuratin sawir kasta sababtiisa sawirkaasoo sawarahaa uu sawiray nafsu naf baa loo yeelayaa oo fa yucadibuhu fii jahannam allah waa cadaabayaa shakhsigaa wax sawiray fii jahannama jahannamo gudaheeda ayuu ku cadaabayaa bikulli suuratinna waxay noqonaysaa ba'du inay sababiye tahoo sawir kasta uu sawiray sababteeda ayaa markaa naf loogu yeelayaa ya bikulli suuratin sawarahaa nafsu naf baa loo yeelaya oo fa yucadibuhu allah waa cadaabayaa fii jahannama jahannamo gudaheeda ayuu ku cadaabayaa qaala ibnu cabbaasin cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu ihi fain kunta laabudda faacilan fain kunta haddii aad ahaatay laabudda faacilan lagama maarmaan inay tahay faacilan inaad samaynayso mid samaynaya inaad tahay hadday tahay lagama maarmaan fain kunta faacilan laabudda fasnaci ashajara samee dhirta yacani dhirta wamaa laa ruuxa fiihi iyo wixii aan nafyi ku sugnayn sawir muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa sawirada la sawiraayo ee wax nool la sawirayo suurad kasta in dembi weyn ay tahay sawiraaddaa la sawirayaa ayna noqonayso mid markaa cadaab sababaysa ay noqonayso ayaa xadiiskanna tilmaamaya waxaana laga qaadanayaa cumuum yacnii sawiro kastoo wax sawira in goodigaa loogu goodiyo kullu musawirin fi nnaar waa cumuum xadiiska kun iyo lix boqol iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo shan iyo toban wa canhu bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen ibnu cabbaas qaala inuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam xaaluu odhanaayo man sawara suuratan fi dunya kullifa an yanfukha fiha aruuxa yowma alqiyaamah man sawara ku kastoo sawira suuratan sawir sawira fi dunya adduunyada gudaheeda kullifa waxaa lagu kallifaa an yanfukha fiiha aruux inuu naf ku afuufa ayaa lagu kallifaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame walaysa binaafikhin mid ku afuufayana ma aha mana aha isagu ma aha mid ku afuufaya maaha oo naf ma gelinaayo marka shay kastoo noolo u sawiro waxaa la odhanaya haye noole waa ciqaab lagu ciqaabayo takliifkanna waa takliifu yani waxa weeye cuquuba waa takliif cuquuba looga jeedo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskan laftiisuna waa caamo mantu waa shartiyo man sawara ku kastoo sawira suuratan suuratanna waa aya suura suurad kasta suuratanna waa nakira fii siyaaqi sharti nakirada fii siyaaqi shartina tufiidu alcumuum cumuum bay faa'iidaynaysa man sawara suuratan fi dunya kullifa an yanfukha fiiha aruuxa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha la odhanayaa noole nafgeli ya xadiiska kun iyo lix boqol iyo koob iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo lix iyo toban wa can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul cabdullahi ibni mascuud waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayo ina ashadda annaasi cadaaban yowma alqiyaamati almusawiruun ina ashadda annaasi dadka kuwa ugu daran cadaaban xagga cadaabta ugu daran yowma alqiyaamati maalinta qiyaame almusawiruuna waa kuwa wax sawira yacni wax nool kuwa sawira ayaa dadka yacni aakhire ugu cadaab daran muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay riwaayo kale waxaa soo aroortay inna min ashaddi innaasi cadaaban dadka kuwa ugu cadaabka daran bay ka mid ahaadeen ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen riwaayada aan minta gelinayn xataa iyada lafteeda minta waa la qadaraya waayo dadka waxa ugu cadaab daran dee gaalada gaaladana waxa ugu sii cadaab daran dee ibliis baa ugu sii cadaab daran marka ashaddiyada arrinka ku saabsan waa cadaabdarraantu ugu cadaab daran yahay waxaa loo jeedaa waa min ashaddi innaasi cadaaban dadka kuwa ugu cadaabka daran buu ka mid yahay ama waxaa loo fasirayaa dadka ahlulkabaa'irka ah, ee dadka dembiyada waaweyn la yimi ee hadday noqoto in la cadaabo gaalada ma aha dadka marka waxa weeye dembiyada waaweyn la yimi mashii'ada ilaahay bay hoos in la cafiyo iyo in lagu cadaabo iyaga haddii la cadaabo ugu cadaab daran yahay saana culamada qaar baa u fasiray culamada qaarkooda ku xambaaray wakhtiga waxaweye la xalaashado oo qofkii markaysa marka uu xalaashado in looga jeedo markaana uu gaaloobayo oo gaal buu noqonayaa hadduu xaaraan xalaashado marka waxaanu noqonayaa ciddii ugu cadaabka darnayd inuu ka mid yahay waayahay kun iyo lix boqol iyo labiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo toddoba boqol iyo toddobiyo toban wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala samictu rasuulu allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul abuu hurayra waxau yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo qaala allahu tacaala allah waxau yidhi waman adlamu miman dahaba yakhluqu ka khalqii waman adlamu yaa ka dulmi badan ay laa axada adlamu cid ka dulmi badani ma jirto miman dahaba kii doonay dahaba bimacnaa qasada loo jeedaa yacni u qasday ama doonay yakhluquka khalqiyi inuu abuuro abuur abuurkayga la mida bimacnaa sawiro falyakhluqu darrah ha abuuraan darratan xabbad qudhaanjo ah ha abuuraan darra waa qudhaanjada aw liyakhluquu xabba ama waxa weeye xabbad badar ah xabbad yar oo iniin ah oo badar ah oo raashin ah sida marka ama heed ama wax la mida ama marka waxa weeye yacni qamandi yacni xabad yaro ah oo badara ah, yacni ha abuuraan aw liyakhluqu shaciira xabad heeda ah ha abuuraan muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskanna waa xadiis ulqudsi oo allah baa yidhi marka waxaanu tilmaamayaa cidda marka waxa weeye sawirka samaynaysa mudaahaati likhalqi illaah yacni khalqigii ilaahay wax shabbahaya doonaya inuu markaa sameeyo inuu yahay dadka kuwa ugu dulmiga badan inuu ka mid yahay ugu xadgudubka badan marka aakhire waxaa lagu odhanayaa yacni quraanjo ha abuuraan ama xabbad yacni markaa badara ama markaa waxaa ah ama qamandi ah ama heed ah yacni markaa ha sameeyaano ha abuuraan yacni waxa nooloo keliya ma aha yacni shayga nool waxa ugu yar ma samayn karaan dadko dhammi hadday isu tagaan xabbad yar oo raashina ma samayn karaan muuqaalkii wax u eg waa samayn karaan oo caag markaa shabbahaya laakiin manfacadii waxaani lahaa yacni markaa iyadoo leh ma keeni karaan lama iman karaan calaa kulli xaal axaadiistan eh, sawirrada ku saabsan waxay tilmaamaysaa sawirradu inaynay bannaanayn taasay tilmaamaysa sawirka maryaha in lagu sawiro in la xidho in gidaarada laga laalaadiyo in gidaarada wax lagu sawiro yacni marka kullu dalika waa shay xaaraanaan bannaanayn sawirraduna anwaac bay u qaybsamaan qayb wuxuu yahay tay ka cabiri jireen culammadu sawir hadh leh sawir hadh leh waa maxay waa shay jurmi leh oo la samaynaayo kaabado kale la sameeyey waana sawir qorraxdu markay qabato isagaa hadh samaynaya sawirkii wax la mida hadh noqonaya waa shay jurmi leh oo la samaynaayo shay baa la qorayaa yacni qori iyo wax la mid ah iyo loox baa la qorayaa wax sawirah ayaa laga soo saarayaa caagagga hadda la isticmaale aad moodayso qofka aad mooddo in dadka qaarkood ay wax ku xayaysiistaan waa sawir hadh leh taasi waa nooc noocaasi culammadu waa isloo ogolyihiin inay xaaraan tahay waa aynay bannaanayn sawirka noocaasee hadh kalihii inaan u bannaanayn oo xaaraan yahay oo min kabaa'ir dunuub ka mid yahay dembiyada kuwooda waaweyn waa laysku waafaqsan yahi waa biijmaaci ahlilcilmi layskuma khilaafin nooc labaad wuxuu yahay waa sawirkan wax lagu samaynayo ama xaashi lagu samaynayo lagu xardhaayo ama mare lagu samaynayo ama gidaar lagu samaynayo gidaarkii baa lagu xardhayaa isagu sidiisa hadh ma leh laakiin shay kaluu ku guda jiraa oo gudihiisa lagu xardhayaa lagu samaynayaa gacantaa lagu takhdiidinayaa lagu markaa waxaan yacni cid farshaxan ah oo sawirrada iyo yacni aad u taqaana baa ku xardhays kaasina waa nooca labaad waa sawirka nooca labaad marka bacdi salafka ka mid a ah waxaa laga sheegay sawirrada har kale baa la diidayaa waa qawl shaad ah laakiin kuwan kale lama diidayo sax maaha wejigaas waayo axaadiista qaarkood waxaa ku sugan sawiraan hadh lahayn sida daahan marka waxa waxaweye sawirradu ku sugnaayeen sawirradu ku xardhanaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam waa diiday waciidkii baan u sheegay ya waqad satartu sahwatan lii biqiraamin fiihi tamaasiilu falama ra'aahu rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam talawana wajhuh wa qaala yaa caaishatu ashaddu nnaasi cadaaban cinda allahi yowma alqiyaamati aladiina yudaahuuna bikhalqi illaah haddii sawirka har kale keliya ku gaabsanaan lahaa arrinku muxuu waciidka nebigu halkan ugu soo arooriyey muxuu wejigiisu isu beddelay dabeedna waciidka u sheegay noocani waa noocay culammadu yidhaahdaan yacni naska ku yimaada sabab ku yimaada sababtu inay soo gudagelaysaa waa qaci wajzin biidkhaali dawaati sababi warwi can ilimaami dannan tusibii ya sababulwuruudku waa qaciyu dukhuul fi lxadiis xadiiska inuu soo gudagelaya waa qaci waa qaci weeye ta kale axaadiistu waxa weye waa axaadiis caama axaadiis caama weeyaanoo yacni markaa cumuum bay ku soo aroortay yani axaadiista qaarkoodo marka waxa weye tilmaamaya sawirro aan hadh lahayn yani markaa nasan u sheegayaana waa jiraan oo kale waayah noocaasina waxa weye waa saas marka noocaas waxa weeye inuu soo gelaayo shaki kuma jiro axaadiistu waa ku caddahay axaadiista qaarkood baa ku cad axaadiista kalena cumuumkooda la deliishanaya taasina waa saas weeye waxaa jira haddaba aalaad yacni casri oo soo kordhay oo ku saabsan in marka ama fotografi aaladan lagu sawiraayo sawirqaadaha ah ee marka waxa weeye waraaqaha markaysaa lagu sawirayo oo noocii marka waxa weeye yacni fotogaraafiga ay yidhaahdaan yacni bicturekan marka waxa weeye qofkii laga qaadayo oo dee sawirrada deed markaa la qaadanayo oo dhugmantiyada lagu dhegsan karo waxyaalo kalena loo isticmaali karo taa waxa weeye culammada mucaasiriintu way isku khilaafeen ma soo gelaysaa mise soo geli mayso sida saxiixa waxay tahay waa inay soo gelayso oo marka waxa weeye aalad baa lagu qaadaye inay soo gelayso sawirkii la diidayey inay ka mid noqonayso ayaa markaa saxiixa culammada casriganna ay u badan yihiin oo jamaahiirtooda ku tageen saas yadaabay ku tageen waxaanay dariishadeen cumuumaadka axaadiistay dariishadeen yacni marka taas ayay dariishadeen taasna waa saas weeye marka ahlucilmi badan baa ka warramay ibnu baaz yacni marka waa ka warramay risaalena waa ka leeyahay mawduuca marka taxriimu dawaati suwar yani waxu albani waa ka warramay yani culamo badanoo kalena waa ka warrameen qaarkoodna rasaa'il gaaraba ay ka qoreenba muqbil ibn haadi alwaadici laftiisa wuxuu ka leeyahy risaalo taxriimu dawaati suwar mawduuca ku saabsan ayuu leeyahay raxmat ullahi cala aljamiic marka sheekh albaani wuxuu odhanayaa in la yidhahdo sawirka wixii waagaa jiri jiray ku gaar noqonaysaa ee wax kale ma soo gelayaan waa jumuud daahirkii yacni markaa lagu dhegayo oo la odhanaayo wixii la midi ma haleelayaane waxa weeye wixii waagaa jiray bes bay ku dhacaysaa jumuudkaas wax tusaalea uma helaya buuhi mooyaane daahiryada qaarkood waxay odhan jireen ama laga sheegi jiray oo ku saabsanaa xadiiskii tilmaamayey yacni midkiin yaanu biyaha fadhiya yaanu ku dulkaajin dabeedna markaa waxa weeye qaarkood ay yidhaahdeen hadduu marka waxaweeye shay kale muqarafadoo kale ku soo kaajo oo dabeed markaysaa uu ku shubo xadiiska ma soo gelayso waxaa loo jeedaa marka lala dul fadhiisto yaa baa loo jeeda haddaba waxaa dhici karta marka lala dul fadhiisto qadarka markaysa markaa yani lagu sii daynayo inay koobnaatoba laakiin marka bal daraan ka warran markaysaa lagu soo biiriyo oo <laughs> dabeedna lasoo soo qaado lagu afrago <laughs> ya dhibtu miyayna ka badnaanaynba waa inay uga awlaysnaanayn marka jumuudkii daahiryada qaarkood saasoo kale laga sheegi jiray odhan jireen marka waxaan suurada looga jeedaa waa marka lagu dulkaajaye haddii wax lagu soo shubayo oo dabeed lagu daadinayo iyadu ma soo gelayso taasoo kale aan ku metelayaa buuri taasoo kale baan ku metelayaa buuri calaa kulli xaal taasna waa sidaas weeye suurada afraad ee soo kordhay waxay tahay arrinka kale ee soo kordhay waa sawirradan dhaqdhaqaaqaya ee la duubayo ee marka waxa weeye fiidiyowyada laga duubaayo ta noocaasi maxay iyaduna noqonaysaa iyada lafteeda khilaafka ayaa sii galay iyada khilaafka mucaasiriinta ee yacni waa isku khilaafeen oo khilaaf baa galay oo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen dee waxa weeye yacni markaa ma soo gelayso sawirkii noqon mayso ee waxaa la qabtay yacni hadda tan fotogaraafiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa harkii ayuunbaa la suga yacni saasoo kale markaa yidhahdaan tan kale waxa weeye waxay yidhaahdeen duubista la duubayo maaha waxa weeye wax kale oo yacni marka in lala imanayee waa muuqaalun markaysaa wixii markaa duubaya markaysaa weeyaan markaa sawir ma noqonaysa yidhahdeen calaa kulli xaal laakiin culammadu waxay u badiyaan tan lafteeda inay sawirkii tahay baynay ka baxayn axaadiistu markay soo aroortay adiladu oo alfaad caama ku soo aroorto ma suuradii waagii jiray ku gaar noqonaysaa mise wax kastaoo si kastoo lala yimaado soo daridaa waa soo gelaysaa iminka waagii hore haddii la dilaayo waagii hore aaladaa lagu dili jiray aaladda wax lagu dili jiray way koobnaayeen hadda malagta waran iyo seef iyo waxyaalo la mida iyo dhagax iyo ashyaadaasay ahayd wax lagu dili jiray yacni waxaa soo baxay aalaad yacni marka waxa weeye dilaya malaayiin mar keliya dilaya oo laga yaabo magaalo weynoo caasimada intay la eg tahay mar keliya baabi'inaya ya mar keliya baabiinaya meel buu saa u taabanaya iminka waxa weeye dadka qaar waxay leeyihiin sawirka anigu dee mana camalba sameeyey saasunbaan ugu dabeedna meel yarun baan taabtay meel yar haddaad taabatay marka iyaduma yadaa istaabatay soo adigu maa taaban ya yani hay ficilkan ku leeyahy maxay tahay halkaasaan taabtay oo ka warrankan markiisa waxaa ridaya saaruukha weyn ridaya ee markiisa dunida dhan baabiinaya hadduu yidhaha meel baan saa u ila taabtay anigu ya waxaasoo khalqii maana dili karaba oo haye cidda ku dirtay waayo cidda taabatay waayo cidda ku beegtay waayo ya yacni waxa weeye isagaa shiishay isagaa ku beegay isagaa taabtay isagaa ku riday ya marka wax waxaasoo dhanba inuu dilo isagu si kuma rumoobayso cala kulli xaal axaadiista soo aroortay mawduuca ku saabsan waa axaadiis caama oo yacni cumuum bay ku timi yacni kullu musawirin iyo man sawara iyo waxa weeye marka almusawiruun alfaaddaas dhammaan waa alfaad caama saas aawadeed cumuumkaas waa la istisxaabayaa waxay noqonaysaa cumuumka in la qabsaday noqonaysa masale horta waxay ku saabsan tahay sawiraadda la sawirayo masale labaadna waxay ku saabsan tahay sawirka in la haysto waa kan laba masalo mid walba sideeda ayaa markaysa marka waxaan yani loo diidayaa haysashadiisana waa la diidayaa sawiraaddana waa la diidayaa haddaba waxbaa laga reebayaa waxyaalaha markaysa marka waxaan yani hadda ay ka fursan waagu keensaday waxay noqonayaan ashyaa laga reebaayo masalan kale dhugmantiga waxa lagu dhejinayo ama baasaboordayaasha ama dhalashooyinka ama haddii waxaweye liisannada lagu xidho oo kale yacni marka wixii uun lagu xidho qofkii uu mudar ku yahay iyadu markaysa marka waxaan waa u bannaantay qofkii qofkii way u bannaantah oo waxaweeye waxay noqonaysaa dembi kuma qabo wakada haysashadeedana wuxuu noqonayaa mid markaa yacni yadana u bannaan bay noqonaysa lacagihii baa hadda sawirada lagu yahay shay walba waa lagu sameeyey wuxuu qofku itlaafin kare baabi'in karu baabi'inaya laakiin lacagaha ma baabi'inayo inuu sawir bay leeyihin oo jeexjeexo dee sax maaha waa inuu markaysa marka waxaan yacni dembigeeda waxa qaba ciddii ku sawirtay ayaa qabta innaga waxaweye daruur ahaan baynu isticmaalaynaa dembi kuma qabno dembi kuma qabno wixii laynagu shartiyo eh, sawir laynagu shartiyo dembi kuma qabno ciddii shartidaa dembigeeda markaysa markaa leh dembigeeda leh laakiin waxa weeye iyaday caynkaa tahay haddana qofku inuu ka shaqaysto yani sawirkii oo fotogaraafi intuu furto markayse marka uu yidhaahdo anigu waa sawirayaa yacni isagu hadhow daruure iyo waxba u kala eegi maayo ciddii u tima hadduu sawirayaa dee uma bannaana qofkan xataa ay u bannaan tahay iyo qofkan kale xoogaa dee farqaa u dhexeeya moogta qofkan isaga daruura ku keensatay yacni siduu ku helaba isagu waa inuu helaa laakiin waxa weeye kasab ka wanaagsan qofku inuu doonto oo yani markaa meel fotogaraafiya inuu furto waxa marka waxa weeye yacnii uga fiican oo salaamada iyo nabadgelyada ku jirta inuu wax kala raadsado waayo dee hadhow qofkan daruura u keensatay uma eegaayo dembigii markaa waa ku jirayaa dembigii waa ku jiraya kasabka noocaa ka soo galaana dee wuxuu noqonayaa marka mid xaaraanuu noqonayaa maadaama yacni waxa weeye yani sawir xaaraana uu samaynayo yacni shaqadiisuna ay u taagan tahay noocaas hadhowna markaysa wuxuu kala baarayaa ma jirto dee waxaweeye dembigii wuu ku jiraa dembigii wuu ku jiraa ashyaada cusub hadda soo korodhay waxay tahay waxyaalahan la duubaayo ee yacni marka waxaweeye jihooyinka qaarkood laga yaabo in marka waxaweeye la odhanaayo waa in eh, sawir yacni la arkayo laga keenaa ta noocaasoo kale ah amaba marka duruusaha lagu bixinayo yacni markaa duubista la duubaayo maqalkiiyo muuqaalka ah taas waxa weeye ahlucilmigu kollay waa ku kala duwan yihiin waa ku kala qaybsan yihiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen yacni maslaxadii khaaska ahayd maadaama yacni markaa lagu banneeyey tanna inay ku bannaanaataa waa cala sabiili cala sabiili awlaa asheekh ibnu baaz wuxuu wuxuuhi waagii hore tawaquf baan kaga sugnaa buu odhanayaa yani fatwadiisu iyadoo maqal iyo muuqaala waxay ku jirtaa nadkay ku jirtaa taa duruusaha lagu jeedinaayo waagii hore tawaquf baan kaga sugnaa laakiin maslaxada ka dhalanaysa markii aan arkay arrinkan waxa weeye in la adkeeyo ma aha oo maadaama marka maslaxatu lkhaasaba ay ku bannaanaatay almaslaxatu alcaamma inay ku bannaanaataana waa cala sabiili awlaa marka mas'alo in la adkeeyo ay tahay yacni waxa weeye ma aha marka ashyaada qaarkood saasaa kollay culammadu istisnaa'aad u sheegeen laga soo reebaayo oo ama dhugmatiska ha noqoto ama waxyaalaha la midka ha noqoto ay saa uga soo reebeen marka waxaweye saasoo kale marka ay yidhaahdeen culammada qaarkooda dee kollay diidaya tan duruusahana waa jiraan oo waxaweeygu asalkii yacni markaa istisxaabaya asalkii istisxaabaya marka taasna waxaweye waa jiraan hadda waxa weeyaan waxyaalo kolley masaalixa oo dee kollay badan oo kolley ku xidhmaya ayaa jira marka wixii qofka dhibaata ka soo gaadhayso yacni iyagu waxay noqonayaan qaar laga reebaayo sawirada dhugmantiska iyo waxyaalaha lagu dhejistayna in la haystaa waa bannaan tahay insha allaahu wax xaraja ma leh marka waxa weeye iyadu waxay noqonaysaa marka mid bannaan ayay noqonaysaa wuxuu qofku markaa suulin kari waayo oo dee ku farabato oo dee markaysaa wax walba waa lagu sameeyey haddee waxay noqonaysaa calaa kulli xaal iyaduna waxa weeye yacni wixii aanu taaqa u lahayn yacni insha allahu inaan loo qaban baa laga yaabaa laakiin wixii la awoodi karayo in laga suuliyo o laga baabi'iyo weeyaan yacni noocay doonaanba ha noqdaane laba shay oo labada markaa midna sawir wax nool leeyahay midna aanu lahayn oo isku mid ah haddaad markaa aragto waxaad iibsataa marka horeba ka aan sawirka lahayn iminka bugaagta qaarkood waxaa korkooda ku yaalla qaar sawir wax nool qaarna kuma yaallo marka dee waxa weye marka horeba inaad ka weecato kan sawirka ku yaallo oo kaan sawirka ku oolin aada marka horeba iibsato ayaa markaysa waxaa fiican ta kale sawirku markuu muuqdo iyo markaanu muuqan qudheeda farqa u dhexeeya yacnii sawir qarsoon oo marka waxa weyaan aan muuqan iyo sawir daahir oo markaysa waxa muuqanaya dee qudhiisu waa kala duwan yahin inkastoo sawiraduna sii kala fool xun yihiin oo qaarkood dee aad u sii fool xun yihiinoo laga yaabaa dumar qaawan iyo wax la mida in ashyaada qaar lagu soo sawiro waxyaalaha noocaasoo kalea kolley waa in iyaga markaa yacni markaa aan kolleyba la dayn ee lagu sii dadaalo yacni bikulli xiila in laga suuliyo ama marka horeba aan la soo qaadan yacni taas iyadaana waa in saas lagu dadaalaa waxyaalo aan daniba keensanayn xataa wax faa'iide aynu ku jirin baydhamada qaarkood iska sawirayaan yacni waxa weeye meel walba waxaa laga yaabaa un sawir baa markaysaa socda yacni waxaad arkaysaa xataa xaramka markaad tagto yacni marba markaysaa qaar baa odhanaya sawir isagoo xaramkii taagan oo ducaysanaya sawirga qaad yuu soo tusaya haddaba isagoo dee jooga oo markiisa marka kacbadii ag taagan oo ducaysanaya markaasaa mid kale sawir ka qaadayaan markaasuu deedna diraya oo cibaadada uu qofku cibaadaysanayo muxuu ka sawirayaa muxuu leeya iga sawir aad baad ula yaabaysaa dadka qaarkood siday sawirka ugu tarax tageen ashyaada qaarkood waxaad muddaa istuskii inay soo gelaysaba bal qofkii oo markaysa markaa ducaysanaya yacni ole markaysa ee sawir ka warran iska dhigaya sidii wax ducaysanayo gacmihii sare u qaaday oo kacbadii ugeey ya sawir baana laga qaadayaa wuxuuna ducadan uga jeedaa in la sawiro ya waxa weeye waxyaalaha markaa yacni cajiiba weeye kole sawirka wakhtigan dee lagama fakan karo oo dee markaysaa meel walba hadda sawirka waa galay yacni waxa weeyaan hadday shaaraciya tahay hadday meherda tahay hadday markaa waxawan yani ilaa masaajiddii ayaa hadda markaysa markaa waxaan yani sawirradii lagu sameeyey lagama fakan karo xaramkii kamaradaa ku xidhan meel walba waxaad mooddaa sawirka sida loogu talax tegay wadcigan way fara badantay marka qofku wixii aanu kari karayn kolley waxba kama saaro lamana odhanayo meel sawirle qofkiyaanu marin dee cidhiir iyo dhib baa uga imanaya wadannada qaarkood meel kastaa lagu xidhay dariiq kastuu ku xidhan yahay xaalad amni baabay ka dhigteenbo oo waxaa laga yaabaa in waxaway intaasoo malyan oo kamaradood in markaysaa waxan waddanka lagu xidho waxaa loogu talagalay meelaha qaarkood yacni meel kasta waxaa ka dhacaya in rikoorkeeda la heli karo in rikoorhkeeda la heli karo marka dee xaraj baa ka imanaya qofku marka xajkiima wuxuu uga maqnaanayaa kamaradaa ku sugan maya sax maaha isaga waxba kama saar masjidkiima wuxuu uga leexanayaa kamaradaa ku xidhan maya meeluhu wax ka iibsanayma wuxuu uga leexanayaa kamaradaa ku xidhan sax maaha dee in la yidhahdo waa looga leexanaya dee xaraj baa ka imanaya iyo dhib baa ka imanaysa marka waxa weeye qofkii waxba kama saara insha allah laakiin sawirka lagu sii talax tegayo waa in aad iyo aad laysaga jiraa dhallinyaradu siday sawirka ugu talax tageen wax walba sawirayaan cid walba ay sawirayaan waa inay iska daayaan oo iska ilaaliyaan ka fogaadaan yacni hebel baan isla sawirayaa buu kuleeyihi hebel maxaad iskala sawiraya maxaad ka heli hebel baan isla sawirayaa waxalla wax faa'iido ugu sugan ma jirto laa fi dunya walaa fi laakhira ya wax ugu jiraa ma jiro marka sawirradaas lagu talax tegay aad iyo aad waa in la ysaga jaraa aad la ysaga ilaaliyaa ee laga fogaadaa waxaan tilmaamaynaa gidaaradan dadka markaa sawirrada lagu sawirayo ama madax ha noqdaan ama cid kale ha noqdaane ma bannaana haddii qofka dee lagu khasboo la yidhahdo meheraddu kuma furnaanayso ilaa aad sawirkaa ku samayso taasi waa shay kale oo daruuradii markaa lagu yani markaa waxaan yani lagu khasbay weeye laakiin ikhtiyaaran qofku markaysa markaa inuu sawir sudho yacni gidaarka noocu doona ha noqdo waalidkii ha noqdo aabbihi ha noqdo madax ha noqdo cid kale ha noqdo culamo ha noqdo waxa weye waa midaan bannaanayn wuxuu soo gelayaa xaaraannimadiibu markaas soo gelayaa kuwa taallooyinka laga dhigayaana waa saa si leeg waa xaaraanoo ma bannaana in la taalla loo samaynayaa oo sawir laga taagayaa iyadu waa muxaram waa noocyadii marka waxa weyaan markaa sii darnaa hadduu marka waxa weeye sawirrada loo samaynaayo yacni markaa si loo caabudo iyo wax la midana dee culamada qaar baa ku xambaaray ashaddu naasi cadaaban in looga jeedo kuwa yacni markaa sawirka noocaasa ah samaynaya si loo caabudo yacni markaa u samaynaya ku xambaaraye waxay noqonaysaa gaalnimay noqonaysaa kufri akbar bay noqonaysaa ruuxa marka waxa weeye sawir u samaynaayo si loo caabudo waa gaalnimo isagu milladda waa kaga baxayaa halkaa inugu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta